can اljumca baabu tashdiidi adkayn la adkay ayuu baabkan u baab yahay fi اtakhalufi in laga dib dhaca oonan la imaanin ama la xaadirin can اljumcati salaada jumca waciidkii adkaa ee ku soo arooray ayuu baabkan u baabya weeyaan xadiid kun saddex boqol iyo sagaal iyo lixdanaad waa xadiid xasanun saxiix weeyaan xasanun cinda qowmin saxiixun cinda qowm aw xasanun fii ariiqin saxiixun fii ariiq ahbaranaa yacquub ibraahim adowraqi hiqatun weeyaan qaala xadaana yaxya bn saciid alqaطaan alimaam alxuja can muxamed ibni camr alleyki saduuqun lahu awhaam can cabda ibni sufyaan alxadrami wa hiqa can abiljacd addamriy wa kaanat lahu suxba saxaabi ayuu ahaa radia allahu tacala arda can inabiy nabigan wuxuu ka warey sal sl qal nabigan wuxuu yidhi man taraka qofkii isaga taga alaau alaaa man taraka halaaa jumacin saddex jumco qofkii isaga taga oonan tukanin tahawunan fudaydsi iyo sahlasho uu sahlani biha jumcada uu sahlani abaca allahu allaweyne wuxuu daboolaa calaa qalbihi qalbigiisa ayuu rabbigan daboolaa saas ayuu nabigeen leh sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka salaada jumca in la imaado waa waajib qofkii muqiim ah oona caafimaad qabo tan labaadna qofkii salaad jumca aanan xaadirin saddex jimco isku xigto oo saddex jimco u gembiyo qofkaas qalbigiisii ayuu rabbigeen subxana wa taala daboolayaa rabbigan wuxuu le subxaana wa tacaala kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun marka qalbiga inuu midiro oo waxaa weeyaan dabool uu saarmo waxyaabaha keena waxaa ka mid ah in jumcada laga taga saas ayuu nabigan cadayna sala allahu calayhi waali wasalam man taraka qofka ka taga alaaa jumacin saddex jumca tahaawunan fudaydsii uu bihaa iyada fudaydsani dabaca allahu allo inu wuxuu daboola calaa qalbihi qalbigiisa ayuu daboolaa saas ayuu nabi yihi sala allahu calayhi waali wasalam xadiidku saddex kun iyo saddex boqol iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas alي mat abarna mxamed ibn macmr alxadrami wa saduq qala xadaثna xibaan ibnu hilaal abu xabiib اlbصri wa iqaة habt qala xadaثna aban aban yaziid اlcaطar weyaan iqaة lahu afraad qala xadaثna yaxya ibn abi kaثiir iqaة habt yudlis wayursil can اlxadramiy ibn laaxiq laa ba'sa bihi can zayd ibnu salaam اlxabashi wa iqa can abi salaam abu salaam waxaa weeyaan waa mamطuur alswad الحبشي الأعرج الدمشقي وثقة يرسل عن الحكم بن ميناء حكم ابن أبي ميناء الأنصاري مولاهم المدني وصدوق أنه ننك حكم لي هذا سمع وحمق ابن عباس أي كمق لي وابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا يحدثاني إيجو كور رميان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يروى هو النبي قالنا على أعواد منبره mimbarkiisa laamihiisa isagoo dul saaran isagoo mimbarka laamihiisa dul saaran isagoola ay ka maqleen layantahiyanna ha ka reebtoomeena oo ha ka reebtoomeena aqwaaman qolayaal ama qolo qolooyin layantahiyanna ha ka reebtoomeen aqwaaman qolooyin can wadcihim tegitaankooda ay ahay wadcihim tegitaanka ay ka tagayaan aljumucaat jimcooyinka aw amaba layaftimana wuxuu dabooli uu dabooli allahu alla weyne calaa quluubihim quluubtooda walayakuunanna waxay ka mid noqdaan markaas min alghaafiliina kuwa ilaahay hilmaamsan oo khaflada ay ku dhacday amaba kuwa is-ilowsiiyey ayay ka mid noqonaan saas ayuu nabigeena sala allahu calayhi wa aalihi wasalam marka salaadaha jumcada ah in qofka uu isaga tago khatar weeyaan waxaa aada ay arrintaa ku dhacdaa dadka meelaha tuulodhinka ka shaqaysta tuulodhinka fogfog ka shaqaysta oonan masaajida u dhoweyn eh, dalalka qaar meelaha lokeshinada ay u yaqaanaan oo tuulooyinka iyo magaalada dawaaxideeda ka shaqaysto qaarkood jumcada ay yimaadaan oo intay dukaamadooda soo xirtaan ay jumcada yimaadaan qaarna waxaa weeyaan jumca dhaafi tu kala dhaafi tu saddexaada dhaafi tu afaraada dhaafi marka qalbigoodii in dabool la saaro maxaa u diiday marka iyada siduu nabigeena sheegay salى اllahu عalayhi waali waslm bal tu'iruuna alxayaaةa اdunya wاlaakhiraةu khayru waabqa ayuu rabbi subxana wa tacala marka adduunkaas qofka inuu ka doorto aakhiradiisi ma ahan qofkaas marka jimcada ka tegi oo ka tegi oo ka tegi oo labaatankaas kilomitir amaba muxua inta la u dhow inuu jimco usoo doonta ka wahsani ama diidi qofka isaga waxaa weeyaan adduunkan wixii loo uumay ayuu ishilmaamsiinaya wuu ogsoon yahay lakin wuu ishilmaamsiinaya haduu muslim yahay wamaa khalaqtu اljinna wاlins ila liyacbuduun ayuu rabbi ilah subxaana wa tacaala maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yuطcimuun aayaddaas markaad qeybta hore qeyb dambe isu eegto ama isu fiiriso qeybta dambe waxay tirtiraysaa qofku wuxuu ku cudur daaran lahaa inta badan cibaado haddii li uumay yaa waxay siini marka aniga cibaado baan u fadhini jawaabta ilahay baa bixiy wuxuu yidhi subxana wa tacala isagoo ma la weydiinin maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yuطcimuun ina allah huwa arazaaqu bilquwati اlmatiin irsaaqad ani igu halleeya laakiin adinka cibaado la imaada saas ayuu rabbi le subxaana wa tacaala wamaa min daabati fi اlardi ila cala allahi risquha wayaclamu mustaqara wamustawdacaha waa yahay xadiid kun saddex boqol iyo ko iyo todobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam الnasaي alيh ramat lla akhbaranii muxamuud maxmuud ibnu khaylaan almarwasi qala xadaثna waliid ibn muslim adimashqi wa iqaة kaiiru tadriis wataswiya qala xadaثna mufadl ibnu fudala alqitbani qitbani weeyaan iqaة faadil caabid can اlcayaash ibn cabaas اximyari wa iqa can bukayr ashaj bukayr ibn اashaj bukayr ibn cabdillahi alashaj weeyaan almaqzumi mowlaahum almadani nazilu misra waa iqa isna can naafic wuxuu ka wariyey mowla cabdillahi bni cumar alcadawi mowlaahum iqatu habtun faqih can ibni cumar cabdillahi bni cumar wuxuu ka wariyey ibn اkhaaab radia allahu tacala canhum jamiica can xafsata aw radia allahu canhuma can xafsata wuxuu ka wariyey cabdillahi bni cumar waa riwaayatu صaxaabiyin can صaxaabi zawji nabiyi nabiga xaaskiisa sala allahu alيh waslem ana nabiya nabigeena sal sl qal nabigen wuxuu yidhi rawaaxu ljumcati jumcada aaditaanka la aado waajibu waa waajib calىa kuli muxtalim qof kasta oo qaangaar oo ixtilaamay eh, inuu jimcada aado waajib ayay ku tahay nabigeen salى اllahu عalayhi waali wasalam marka salaada jumca in la aado waa waajib qofka waajib ka tagana xaaladiisa waad garanaysaan baabu kafaarati man taraka اjumcata min hayri cudur qofka cudur la-aan jimcada isaga tago kafaaradiisa iyo wax dembi dhaaf ku noqon ayuu baabkan u baab yahay laakiin nasiib wanaag xadiidka uu soo aroor imaamka caleyh raxmat اllah waa xadiid daciifa wadaciifu laa taquumu calayhi alxuja xadid kun saddex boqol iyo laba todobaatanaad waa xadid daciifa qala imam nas alي mtl abarna axmed ibn sulayman الruhawi wa xaafid qala xadaثna yaziid ibn haarun alwasiti iqaة mutqin caabid can qudamata ibn wabrata alcujayli waa majhuul waa majhuul alcayn mise xaal majhuul اcayn oo majhuul xaal ya akhyaare maad waa muslim ninkan la yidhaahdo qudaama ibnu wabra ma majhuul اcaynba waa majhuul اaal mise majhuul cayn majhul aal kalama saarinba majhuul caynka waa can rajulin haddii la yidhahdo can rajulin nin baa laga wariyey kaas marka waxaa weeyaan in xaaladiisa wa laga ha iska dhaaf xitaa cayntiisaan la aqoonin hebel hebel ahaan loo aqoonin laakiin haddii la yidhaahdo oo magacaan hadda la sheega la sheego qofka magaciisa la sheego marka xaaladiisaan la ogeyn laakiin cayn ahaan waa in loo yaqaano ayn ahaan waa in loo yaqaano weyaan waa majhuul alxaal can samura ibn jundub radia allahu tacala anhu arda alansaari qala wuxu uhi samura qaala rasul la wuxu uhi sal l slm man taraka aljumcata jumco qof isaga taga min hayri cudrin cudur la'aan falyaتصadaq ha sadaqayso bidinaarin hal shilin oo dahaba ha sadaqaysto fain lam yajid haduusan helaynin fanisfa dinaarin falyatasadaq nisfa dinaar dinaar niska ha sadaqaysto xadiidkaas daciif daciif laa taquuma calayhi اlxuja lama xujaysto xadiid marba daciif yahay baabu dikri fadli yowm اljumcati maalin jumca fadliga ay leedahay sheegitaan la sheega ilaahay amarkiis rabbigeen subxaanaه wa sidoo kale nabigeena salى اllahu عalيه waslm markii shay culays ah amaba shay waajiba la keeno waajibkan qaato bes ma noqoto bal u fiirsada nusuusta kitaabka ilaahay subxana wa tacala wax buu waajib ka dhigi ama farad buu ka dhigi anigaa idin abuuray anaa idin irsaaqo aniga ayaa mxua idin maamula aniga ayaa idin ilaaliyo aniga ayaa janno abuurtay qofkii aeecsaan u geliyo naarna ana abuurtay qofkii igu casiisaan u geliyo sidaa darteed salaad tukada bes lama dhahay salaada tukada soonka sooma intaas waa ku filantay allah subxana wa tacaala cid wax weydiin karto laa yusalu camaa yafcalu wahum yusaluun laakiin raxmadda ilaahi subxaana wa tacaala markuu waxaan farad yeela wuxuu dabadhigaa fadaaishiisa iyo wanaagga aan ka heli lahaynay tarkiib in la nala jeclaysiyey ayaa marka rabbiga subxana wa tacaala uu dabadhiga adilo iyo cadayn iyo wanaagga laga heli waxaa waa fadliga ilahi subana wa taala raxmadda ilahay ka midta subxaana wa tacaala waaya marka fadliga salaada jumcada ahayd jumca dukada waajiba aydan ku takale dabadhihini fadligeeduna la daba dhigi weyaan xadiid kun saddex boqol iyo saddex iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai alih ramat lah abarna swayd ibn nasr marwasi wahiqa qaala anba'ana cabdullah cabdullaahi waa ninkee ibnumubaarak waa imaamkii can yunis ibn yaziid اlayli wa iqat habt can zuhri maxamed shab zuhri waa imaamkii qaala xadaثana cabduraxmaan alacraj cabdiraxmaan ibn hurmus alacraj wa iqat habt أنه سمع وxuu mقلay أbا هريرaةa رضي الله تعالى عنه يقول isagoo le qاla رsuل ه وxu صل سلم خyر يوم طلعت فيه الشhمس يوم الجمعة فيه خلقa آdم عليه السلام وفيه أدخل الجنة وفيه أخرجa منها khayر يومi maalin maalinta ugu khayrka badan oo طلعت فيihi ay gudaheeda ku dhalatay ama kusoo ka dhalatay ama kusoo dhalatay الشhaمس qoرaxdii يوم الجuمعaةi waa maalinta جuمعة فيihi يوم الجuمعة ayuu ayaa khuliqa la uumay aadamu nebi aadam calayhi salaam ayaa la abuuray wa fiihi maalinkaa jumca ayaa udkhila janata jannada alla la geliyey wa fiihi maalintaa jumca ayaa ukhrija minha laga soo saaray yowm اljumca fadaaishaas ayuu nabigeena ku shegay sal l slm labada hore fadliga waa cad yahay maxaa yeelay nebi aadam in la abuuro waa wax aad u fadli badan oo weliba ay u sujuudaan oo annagana aan ka farcanno waa wax weyn khayrka qaybuu ka yahay tan labaadna waxaa weeyaan jannada ilaah in la geliyona waa khayr kaloo kasii weyn laakiin in jannada laga soo bixiyo khayrka ku jira muxuu yahay khayrka ku jira in jannadii e, nebi aadam laga soo bixiyo muxuu yahay jawaabteedaa laydinka rabaa ya <laughs> waayahay waa jawaab fiican jawaab kale nacam tafadal ha ha ha waa cafiska khayr weeyaan ikhraajkaas khayraa ka dhashay oo cafis ah haye nacam annagaa nagala abuuray oo khaarij aljanna oo jannada gudaheeda kuma abuurnayn miya <laughs> waa su-aal u baahan laftirkeeda jannada haddii aan ku jiri lahaynay ma dhalan lahaynay laftirkeeda waa su-aal in isweydiye u baahan haye marka khayraad badan oo ad ilaahay ogsoon yahay ah, xikamteeda ayaa ku jira annagana wax badan ayaan ka ogsoonnahay oo qeybaha ad sheegteen iyo qeybo kale oo kasii badanba ah sidaa weeyaan waayahay baabu amaba ikaaru salaati cala nabiyi sala allahu alayh wali slm yowma اljumca baabu iktaari asalaati eh, salaada in la badiyo lagu saliyo cala nabiy nabiga lagu saliy sal slm badin la badiyo yowma aljumcati maalinta jimca ayuu baabkan u baabaya maalinta jimca alimaam alxaafid ibn qayim aljawsiya khasaaista maalinta jimcada soddon iyo wuxuu gaarsiiye lix khasiisa oy gooni u leedahay oo maalinta jimcada acmaasha in la qabta loo baahan yahy soddon iyo lix ayuu gaarsiiyey oy ka mid tahay qubayska la qabaysani oy ka mid tahay salaada jumco la tukani oy ka mid tahay iscarfinta laiscarfini oy ka mid tahay saliga nabigoo la badina sala allahu calayhi waaalihi wasalam oy ka mid tahay saacatu alijaaba oo ducada la ajiibo inay gudaheeda ku jirta oy ka mid tahay eh, kuwii hadda la sheegay abuurka la abuuray nabi aadam iyo jannada gelinta iyo kasoo saaritaanka laga soo saaray sidoo kale inay muxuu ahaa buunka la afuufi doono maalinta jumca ilaa soddon iyo lix ayuu gaarsiiyey calayhi raxmat ullahi faraajicuu hunaaka waa yahay xadيث kun saddex boqol iyo afar iyo todobaatanaad waa xadيث صaحيixa qala الimam النasي عليه رحمة الله أخبرna إسحاq بن منصور الكwسج wa ثiqة ثبت qala xadaثna xuseين الjuعفي xuseين بن cali الjuعفي weya المqري wa ثiqة caabid can cabdiرaحman بن يزيد بن jaaبir الأsدي wa ثiqة can abi lashca asancani sharaxiil ibnu aadata aadata weeyaan ama aadat waxaa tiradaba waaya waa iqa isna asancani can aws ibnu aws alansaari aaqafi asaxaabi aqafi dhe cafwan ansaari iyo aqafi mis reer bani haqiifna saldhigooda xaggey ahayd daaif ansaarna saldhigooda madiine oo meel aad u kala fog marka waxaa weyaan aلصaxaabi thaqafi weeyaan radia allahu taala arda can الnabiy nabig wuxuu ka wari salى اllahu alيه waslm qaal nabigeen wuxuu yidhi ina min afضali ayaamikum ayaamihina tan ugu fadliga badan ayay ahaatay yowma aljumcati maalinta jumca fiihi maalintaa jumca khuliqa aadamu ayaa la uumay calayhi salaam wa fiihi maalintaa jumca qubida nafta ayaa laga qaaday wa fiihi maalintaa jumca ayaa annafkhatu bunka qiyaama laafuufi wa fiihi maalintaa jumca gudaheeda ayaa asacqatu dadka waxaa weeyaan ay suuxitaanka inay muxuua ah nafta ka dhacdo ay noqonaysaa ee faaktiru waxaad badisaan calaya ani korkayga asalaata inaad ah, ah, faaktiru badiya calaya korkayga min asalaati inaad igu sallisaan badiya ayuu nabi yihi sala allahu calayhi waali wasalam fa ina salaatakum salaadiinna amaba salligaad igu salinaysaan macruudatun calaya waa mid liisoo bandhigi qaaluu waxay idhaheen ya rasul rasuulka allow wa kayfa sideebaa tucradu loo bandhigi salaatunaa salliga naga calayka adiga dushaada aan kugu sallinno sidee lagugu bandhigi bandhigi waqad aramta adiga oo baaliyoobay aw waqad arimta adiga oo baaliyoobay aw waqad urimta adigoo lagu baaliyeeyey waxaan dhahay waqad arimta adoo baaliyoobay waqad eh, muxuuha aramta adoo baaliyoobay iyo waqad urimta adigoo lagu baaliyey baali yacnii e, noqday ciidoobay oo baaba'ay oo dhulku ku darsamay waaya ay wuxuu la jeedaa ay yaquul wuxuu leeyahay qad baliita adoo baaliyoobay lafta markii ay muddo meel taallo waa iska burburta adoo lafalafoobayoo yacnii aanan say marka ay e, lagugu soo bandhigin qaala wuxuu yidhi nabigeena sal l slam ina allaha alla weyne caza wajal qad xarama wuxuu ka xaram yeelay cala alardi arlada wuxuu ka xaram yeelay an ta'kula inay cunta ajsaada alambiyaai ambiyada jirkooda inay cunto calayhim asalaam marka maalinta jumcada marka in nabiga calayhi salaa slam salaadiisa iyo salligiisa aad loo badiyay ayuu nabigeena amraya sala allahu calayhi waali wasalam fadli aad u weyn oo inaba aan cadihin ayaa ku jira marka haddii maalintaas boqol kun oo jeer ama laba boqol oo kun oo jeer ama milyan jeer qofkuu nabiga ku sallin kara alayh slat slam oo waxaan la heli karin wax aad u qiimo badan waa wanaag badan oo lagala kulmi ajsaadda in jirka ambiyada ay carada ay cunaynina waa xadiid ku cad waxyaabaha ku yeela fi saxiix waxaa ka mid ah ninka la yidhaahdo majaabiruu ahaa mise xudayfuu ahaa ninka ay saxaysan ninka aabbihii inta aasay nin lala aasay kadibna waxaa weeyaan muddo kadib soo saaray maxasuustaan jaabir bn cabdillahi radi allahu ta arda sagaal sano taqriiban ayaa ka soo wareegtay markaasuu intuu soo saaray ciro yaroo halkaa ku taalo baa ka dhacday jirkiis waa sidii isbedel ma marka waana dhacda oo hadda soomaalida laftirkeeda waa ka dhacday suuriya hadda mardhaxaasaan arkayay nin saddex sano asna oo meeshii laga soo saaray oo sidiisii ah saddex sano oo dagaalada intay socdeen nin ku dhintiyu ahaa kadibna meeshiia laga soo saaray yutoobida ay soo dhigeen waa sidiisi sidiisi weyaan waa yahay baab اlamri bisiwaaki ywm اjumca baab اlamri fadliis fal ayuu baabkan u baab yahay bisiwaaki cadi la cadaysta ywm اjumcati maalinta jumca ayuu baabkan u baab yahay xadid kun saddex boqol iyo shan iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alih amat lla abarna moxamed ibnu slmta almuraadi iqat tabt qala xadaثna ibn wahb cbdulahi bn wahb wa iqat tabt faqih can camr ibn xaariث اlmasri wa iqa ana saciid bnu abi hilaal ninka la yidhaahdo allaythi waa saduuq eh, eh, weyaan laythi mowlaahum wabukayr ibn اlashaj iqa weyaan xadaaa waxay u sheegeen can abi bakr ibn اlmunkadir ataymiy iqa weyaan can camr ibn sulaym azuraqi waa iqa can cabdiraxmaan ibn abi saciid alkhudri waa iqa can abihi abihiis abu saciid اkudri radia اlahu taa arda sacd bn malik ibn sinaan ana rasu rasu sl sl qa rsulken wuxuu yidhi alguslu qabayska la qabaysta yowma اljumcati maalinta jumca waajibun waajib wuxuu ku yahay calaa kulli muxtalimin qof kasta oo qaangaar ah waajib ayuu ku yahay nabiga sala اllahu alay waslem wasiwaaku siwaagana waa sidaas oo kale wayamusu wuu taabani qofka jumcada maalinta jumca min aiibi cadarka iyo udgoonka maa qadara calayhi intuu awoodo ayuu qofka marsani weeyaan intaas ayuu nabigeena yihi salى اllahu alayh wali waslm ilaa ana bukayra bukayr lam yadkur muusan sheegin cabdiramaan cabdiraxmaan muusan sheegin ilaa ana bukayran ninka bukayr alashaj muusan sheegin cabdiraxmaan muusan sheegin yani cabdiraxmaan ibn abi saciid muusan sheegin waxaa weyaan aabbihiis ayuu toos u aaday laakiin eh, waxaa weyaan ninkan kale ayaa sheegay labadan waa laba nin oo iqa ah weeyaan wa wuxuu yidhi fi markuu cadarka hadlayn wuxuu yidhi walow min iibi اlmar'ati haweenayda xaaskaaga cadarkeedaba ha noqde iyo guryaha catarada yeelo dumarka isticmaalaan ha noqde maalintaas inaa cadaraan aadan ahan ayuu nabigeena fara sala allahu alيyه waslm meeshaa marka waxaa ku jira laba arimood oo midna waajib ah midna suno ah oo hal meel isugu keenay laba suno ah iyo mid waajib ah labada sunnada waxay tahay cadayga iyo sidoo kale catarka ama barfuunka la marsado labadaas waa sunna qabayskina waa waajib amaba kulli waa wada sunna sida ay muxuu ahaa noo imaan doonto insha allahu tabaaraka wa tacaala sida noo imaan doonta alcumuum marka akhyaarta masalada waa masalo khilaafi abcan oo qabayska ma waajibah mise waajib ma ahan qolyaha marka waajib ma aha dhihi xadiidkan iyo xadiid lamid ay deliishanayaan iyo kuwo kalooba ka cadadba marka kolleyba sida wanaagga badan in la qabaysto saas ayaa xagga ixtiyaadka qofka moogtahay sidaadaba adiga dood hagelinin cibaadadaada marba masalada haddii dood ay gasho dhanka casiimada iyo dhanka adayga hoodan ka baqaynood hubta dhankaas isu buus waa iska fududa iyo waa iska fududa iyo labooda iyo baabka isaga kuma haboono waxyaabahan waa wax qiyaabo markii la tago shayga u horeeyo o lagu weydiiye waa salaadaada markii tawxiidka laga taga salaadda haddii iyadoo taam la arko camalkaadi dhan waa la aqbali aydna waa la aqbali haddii salaadda ay naaqis noqotona sunantii ayaa la eegi haddii sunno lagu helo lagugu kabo meeshii jabkii iyo naqsigii أهلا wasahla haddii la waayana khalaas ruddat wasaa'iru camalihi soo ma ahayn marka salaadaada weliga meelaha adayga dhanka waxaad xigtaa dadaalka uu ku sugan yahay dhankaas xig wey haddii axaadiista amaba mas'alada laisku qabto dhankaas xig weeyaan si salaadaada ay kugu badbaado masaladaas marka qusliga iyo siwaaga iyo catarka waa masale marka noocaasa oo culimada qaarna ay leeyihin waa waajib qaarna waajib ma ahan khaasatan qusligaan ka hadlaya qusligaan ka hadlaya waayahay maxaa yeelay fadli badanna waa lagu sheegay gadaalna waa noo imaan doonaa amar lisiina wuuba dhacay oo noo imaan doona asna insha allah tabaaraka wa tacaala qabayska waayahay xadiidka amaba baabka toddobaad baabu اlamri biاlgusli yowma اljumca maalin jumca in la qabaysta faridii far ayuu baabkan u baab yahay walamru liwujuub ragga qaba halkaasay eh, mxua ka buskiciyeen xadid kun saddex boqol iyo lix iyo todobaatan wada xadiis saxiixa qaala alimamu nasai alay mtula akhbarna qutayb bn saciid can malik bn anas mada alhijra can naafic mowla cabdillahi bn cumar an min cumar radi allahu tacala canhuma ana rasula rasulka sal slam qa rasulkan wuxuu yidhi idaa jaa axadukum aljumcata idaa jaa hadduu yimaad ay idaa araada an yajiia aljumca jumcada inu imaado qofka hadduu doono falyaqtasil ha qabaysto ayuu nabig leh sala allahu alayhi waaalihi wasalam iqtisaalkaas marka qolyihii eh, waajibka uhaysayna wujuub bay u rareen kuwan kalena waxay yidhahdeen amarkaas linadbi waa sunanimo ay leeyihiin baabu ijaabi lqusli qabays la waajibay yowma ljumcati ayuu baabkan u baab yahay kii hore waa faritaankanna waa waajibid oo carabka la saarayba lagu dhawaaqay xadid kun saddex boqol iyo todoba iyo todobaatanaad waa xadiis saxiix ah. qaala imam nasai ramat la abarna qutay ibn saciid can malik ibn anas ibn alhijra can safwan ibn sulaym aلzuhriy mowlaahum iqat eh, mutqin caabid rumya biاlqadar can aطa bn yasaar alhilaali iqaة faadil waacidu cabid can abi saciid alkhudri radia allahu tacala an arda ana rasul rasulka al sl slm qal rasulken wuxuu yidhi guslu jumcati maalin jumca qabayskeeda ama jumcada loo qabaysta waajibun waajib wuxuu ku yahay calaa kulli muxtalim qof kasta oo ixtilaamay oo qangaar ayuu muxuu waajib ku yahay sidaa weeyaan xadiid kun saddex boqol iyo siddeed iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixun bimaa qablahu marka xadiidka hore loo fiiriyo xadiidka hore ayuu saxiix ku noqonaya qala imam nasai amt abarna xumayd ibn sacdata waa saduq qala xadana bishir ibn mufadl waa iqatu habtun caabid qala xadana daawuud ibn abi hind alqushayri waa iqatu mutqinu kaana yahimu biaakhirihi markii dambe u weynaaday wahmi iyo ismoodsiin baa ku dhici jiray can abi zubayr moxamed ibn muslim tadrus can jaabir bn cabdilah radi allahu taala canhuma xadiidka wuxuu noqon lahaa xasan buu noqon lahaa laakiin xadiidka hore ayuu muxuu ahaa saxiix ku noqday qala wuxu yih jabir bn cabdillaahi qaala rasul rasulka wuxu yh sal slm calaa kulli rajulin qof kasta oo muslimin muslima fii kulli sabcata ayaamin todoba maalmoodoo kaste quslu yowmin maalin qabayskeed ayaa korkii ahaatay wa huwa yowm ljumcatu kaana waa maalinta jumca sidaa weeyaan yowm ljumcaha marka xikmada loo waajibiyey waa noo imaan doona sharaxa masale minhaj lama horaro weeyaano axaadiista laftirkooda sharaxu ku imaan doona marka inaan sharaxno waqti kuma sii lumanayno baab ruqsa fii tarki اlgusli baab ruqsa ruqsa lisu ogolaadayo baabkan u baab yahay fii tarki اlgusli qabayska in lisaga taga yowma اljumcati maalinta jumca xadiid kun saddex boqol iyo sagaal iyo todobaatanaad waa xadiid صaxiixa qaala اimaamu النasai alي amat abarna maxamuud ibn khaalid الdimشqi waa ثiqa can اwaliid ibn muslim ثiqaة kaثiru tadriis وtaswiya qala xadaثna cabdullahi bn calاء waa ثiqa anahu samic wuxuu ka maqlay alqasim ibn muxamed ibn abi bakr الصidiiq waiqaة habtun faqih anahum iyaga dakaruu waxay sheegeen usla ywmi jumcati maalinta jumca qabayskeeda cinda caaishada ay sheegeen qabayska maalinta jumca ayay yidhahdeen waa sida xaaladiisa ama mawaajiba ma suna mise waa waajib suno haakada ay isweydiiyeen faqaalat waxay tihi inamaa in kale ma ahne kaana naas dadku waxay ahaayeen yaskunuuna kuwa degan alcaaliyata tuulooyinka kore alcaaliya caaliyat almadiina waa meeshii uu sid abubakr radia allahu taala arda uu jiray markuu nabigeenu geeriyanaya calayhi salaatu asalaam sidoo kalena sayid cumar xaaska uu u degnaa kale asuustaan halkaasay jiri jireen fa yaxduruuna اjumcata salaada jumca ay soo xaadiri jireen wa bihim ayagana wasakun wasak ay ku taallo boor iyo yani ay kuwax ay ku yeelaan kow faidaa asaabahum اrawxu markii dabeesha ay asiibto ay ku dhufato dabayl ay marto ila wasakha saaran mogta saطcat arwaaxuhum urkoodii amaba shiirkii iyo gufaacii ayaa waxaa weeyaan soo bambixi oo dadkii kale nin walba waa gaaraya nin walba marka waa hahay fayata'adaa biha annaas dadkii marka way dhibsan jireen hadda waad aragteenoo dadka hadda shaqeeya oo qoraxad ku shaqeeya oo amaba xamaaliga amaba guryaha dhisa khayr lah siiya oo hawshaan badan qabta qabteen kuwa islaamna khayr lah siiy kuwa gaalada allah soo hanuuniye waxa weeyaan inay qabaystaan mooyane aad bay xaaladooda ma sahlano xaaladooda ma sahlano marka waxay u bahan yihin nadaafad badan qolyihii saxaabada nabigeenna nin walba isaga xamaalan jiri oo danahaas danahooda cidu qaban jirta ma jirin fadukira dalika lirasuulila rasuulka al arrinkaa loo sheegay faqala wuxuu yihi nabigena sal slm awalaa yaqtasiluuna miyayna qabaysanaynin may qabaystaan waa yani miyayna qabaysanaynin saas ayuu nabig yiri sal slm marka waxa qabayska marka sababta keenta waxay ahayd in nadaafad la helo oo jumcadii iyadoo nadiif la iyo lo carfoon yahay o la udgaa la tukada sidaas ayay ahayd ay kala jeedaan malaha wallahu aclam xadid kun saddex boqol iyo sideetanaad waa xadid saxiixa qaala alimam nasai amat abarna abulashca abulashca waa axmed ibn miqdaam alcijli waa saduuqun saaxibu xadiid can yaziid ibn zurayc waa iqatu tabt qala xadaثna shucba waa imaamkii can qataada ibnu dacamata sadusi اbصri wa iqaة tabtun yudlis can xasan ibn abi xasan اbصri wa iqaة xujaة tadliiskana wuu jiri jiray qeybo ka mid a can samura hy samura saxaabiga qaala wuxuu yidhi radi اlah ta arda qaala rasul rasulka wuxuu yihi salى اllahu عalayhi waali waslm man tawadaأa qofkii weyse qaata yowma اjimcati yowma اljumcati maalinta jumca fabiha ay fabiruksa ruksadii ayuu qaatay wanicmat wanicmat wayna nicmo badnaatay oo wanaag badnaatay inuu ruksada qofka qaato amaba aw sunna ama sunada iyuu qaatay hadduu qofku weyse qaato maalinta jumca waman iqtasala qofkii qabaystana falguslu qabayska ayaa afdalu fadli badan sidaa weeyaan marka ragga qaba inaad qabayska aad yahay sunna xadiidkan ay deliishanayaan qaala abu cabdiraxman wuxuu yidhi anasaa'i alxasan can samura kitaaba walam yasmac alxasanu min samura ila xadiida alcaqiiqa wuxuu leeyahay alimaam anasaa'i alxasan xasan oo can samura samura ibn muxuu ahaa ibnu samura jundub ha samura ibnu jundub uu ka wariyey kitaaban eraabteeda kitaaban muxuu noqonayaa ay wajada alxasanu kitaaban kitaaban marka muxuu noqonayaa ya akhyaari ya kitaaban muxuu noqonayaa wajada alxasanu kitaaban wajada alxasanu kitaaban muxuu noqonayaa si geesilima u sheega hoosa u sheegin eh. <laughs> ha laakiin waxaan rabaa kitaaban icraabteeda waxay noqoni hay xukunkii sheega mafcuul bihi axsant allah ybaark fik wagaa kulli way sheegeen lakin hoos ay u guryameen marka waxaa weeyaan marka waa mafcuul bihi oo ficilkiisi facilkiisaba meesha ay ficilkiisi uu maqan yahay marka waxaa weeyaan waxaad leeda marka alxasan xasan can samura kitaaba ay wajada alxasanu kitaaban sidaa weeyaan yacni qoraal ayuu ka helay markuu xasan wax ka warina samura ibnu jundub wax ka warani intuu hor fadhiisto uma sheegin laakiin Eh, axaadiistiisa oo qoraal ah ayaa soo gaartay weeyaan walam yasmac ilxasanu min samura ilaa xadiida caqiiqa xadiidka wanqalka ku saabsan ama waqlalka xadiidkaas unbuu asaga la kulmay ood ka soo wariyey laakiin kale uu ka wariyey samran jundub xasan waxaa weeyaan kulligeed ayadoo qoraal ah ay soo gaartay iyadoo mushaafaha ah oo af ahaan iyo mxuu maqal ahaan uguma maqlin wallahu aclam wallahu tacaala aclam nacam ha yani ari uruq taxamulka waxaa ka mid ah alkitaaba alqira'a cala الsheikh iyo الsamaac alkitaaba waxaa kaloo ka mid ah alijaaza waxaa ka mid ah alwijaada iyo waxyaabo badan inkastoo dee culimada ay isku hayaan yani inta maqbuulka iyo inta marduudka ah ay isku hayaan waayahay ahay fadlu usli ywmi اjumca baabu fadli usli ywmi اljumcati maalinta jumca qabayskeeda fadligule ayuu baabkan u baabiyay xadiidka kun saddex boqol iyo ko iyo siddeetanaad amarkii lagu siiyey kadibna waxaa la dabadhiga amarkaas wax kugu xambaari inaad la imaado oo ku fududayni ilaa marka ajirka uu kuu muuqdo qofka haddii aad tirahda jawaankan boqolka kiilo qaad canuga ad dhashay ama qof adig kula waxaa tihi jawaankan boqolka kiilo qaad boqol kiilo hadda looma sameyo waad aragteeno yani hadda labaatan iyo shan kiila loo soo wareegay soomaadan arkin kenya hadda sonkorta iyo tusaale ahaan boqol kiila ahaan jir waxay ahaan jirta boqol kiila boqol kiila boqol kiila iyo qaada marka markaasa qofka dhabarka intuu saarta lugihiia marka xadlada ama jabaan marka xaalad adag aa jirta mogta qalabkan hadda lagu qaaday howlahana ma jirin konton kiilo ayaa marka timid oo dibadda ka imaaday konton kiila loo wareegay hadda briiska waad aragteen iyo sokorta iyo kulli waxyaabaha dibadda ka imaada labaatan iyo shan kiilo dadkii qaadaya loo dhimirinaya waana runta caqli fiican imtixaan mogta marka haddii boqol kiilo qofka qaad aad tirahdo ood amar siiso oodna ku qasbanyi yacni muxuu samaynayaa ya allahu yaa nafsi isagoo muxuu ahay niyad aan haynin ya ayuu qaadaya laakiin haddii aad tirahdo boqolkan kiilo qaad isku dhib laakiin markii aad meeshii loo waday aad geyso waxaan ku siinayaa kun dollar ama milyan aan ku siinayaa <laughs> ya wuxuu leeyahay lugaha iyo gacmaha hajajabeen haddii ay rabaan iyo dhabarkaba wuu la ordayaa sooma marka ilaahay subxaana watacaala waa ilahi almaal aclaa markii uu shay waajib ah maba culsay uu dusha naga saaro ood amarna siiyo fadliga laga helaayo iyuu sheegaya rabbigan subxaana wa waana wax aad u fiican waayahay xadiidkaas marka hy fadlu gusli ywm اjumca xadid kun saddex boqol iyo ko iyo sideetanaad waa xadid صaxiixa qala imam abarna cmr ibn mansuur النسائي وثiqة tbt وhاrون iبن محamed iبن bkاr iبن بilaal الdimشqi saduq wاlafظu lahu lafdiga isaga iskale ninkaa dambe qaala waxay yihahdeen xadaثna abu mshir abu mshir waa cabdالأعlى iبn mshir الغasani ninkaas waa ثiqaة faadil qaala xadaثna سacيid iبn cabdالعaزيiز الdimشqi waa ثiqaة imaam can yaحyى iبn الxاriث yaحyى iبn الxاriث waxaa weeyaan الdimari bاl الdimari الdimari waa iq hhy can abiashcas ashcث شharaaxiil ibnu aadata الصancani can aws ibnu aws الثaqفي waa صaxaabi an nabig nabigeen wuxuu ka wari sal sl qal nabigen wuxuu yidhi man gasala qofkii dhaqa amaba qofkii u qabeeyo wاktasala isagana qabaysto oo waqada kalaha wabtakara walibi jirmaad iyo la imaado inuu hormaro wadana min alimaam imaamka u dhowaado oo walam yalqu aanan dheeldheelin ciyaarin laqwi aan la imaanin kaana lahu waxaa u sugnaaday bikulli khuwatin tallaabo la arka camalu sanatin sanad camalkeed ayay u sugnaatay صiyaamuhaa wa qiyaamuha sanadkaas soomka uu soomi lahaa iyo istaagu istaagi lahaa oo salaad dukan lahaa ajarkeeda ayuu nabigeenna u sheegay salى اllahu alay slam qofkii maalin jumca ee la imaado tallaabooyinkaas qaado asala maxay ta macnaheeda saddex macnaa lagu sheegay tan koobaad asala isaga weyse qaato oo saddex jeer inta weyse qaato markuu saddex weyse qaato kadib qubays la yimaado qayb waa qaybtaas takfiifka oo asala la dhahaa iyo asala labadaba way soo arooreen wax dhib oo ku suganna ma laha macaanidana waa isleeyihiin marka asala qofka weyse hor muxuu ahay dhaqdhaqdo oo weyse qaato kadibna qubaysto qodob waa qodobkaas qodobka labaadna asala bimacnaa asala ra'sahu madax ayuu intuu shaambeeyey aada u nadiifiyey dharkiisii ayuu muxuu ahaa caddaystay ood si fiican u habaystay ood dhaqday kadibna wuu qabaystay waa tan labaad tan saddexaadna xaaskiisii ayuu sabab ugu noqday inay qubaysato taas ayaana u horeysa ka macaani ahaan saddexdaas mid kamid mid ay ahaataba qofkii man asala ama asala qofkii la imaado baabkaas ama isaga da sababa hu noqdo ama ha dhaqdhaqdo macaanii ay qaadataba waqtasala isagana qabaysto kow tan labaadna waxaa weeyaan markuu isaga qabaysto kadibna degdega oo xilligii laga rabay masjidka tago hadda soomaad arkin marka xilliga eh, jumcada afar sac marka la fura ama afar sac bar dad baa albaabka taagan dadkaas maxay u taagan yihiin maxay u taagan yihin fadligaana u taagan yihin iyo wixii la midka ah kadibna imaamka u soo dhowaada wadana min alimaam imaamka agtiisa soo dhowaada safka hore iyo meelahan imaada walam yalqu waxaba yaraatay wax dheeldheel iyo ciyaar iyo laqwi iyo aan la imaanin telefoonada ka mid waxyaabaha dheeldheesha keenay ciyaarta xitaa tusbaxa laga yaaba mararka qaar inuu dheleesh <laughs> qayb ka noqdo oo suuragal yacni qofka sheekada ayaa ka mid ah kaftanka ayaa ka mid ah safkan hore akhyaarta beri joogi jirtay meeshaan ayaa waxaa weeyaan moogta ragga marka muddo meel la wada fadhiya waa lasheeko baraniyo marka mararka qaar waa jug ayaa la siin adkaarta inta lagu joosan lahaaba raalli hadde raggii safka hore marka waxaa weeyaan markaasaan dhii jir waryaada war adinka or idinku dayanaya say wax u yihiin dadka dambe adinka idin fiirsanayaan adinka haddii aad kaftan iyo isjugayn iyo aad bilowdaan um, masjidka dhanba saasuu noqonaya marka waxaad helaysaan bal walam yalqudaas aan ku dadaalno marka eh, kadibna imaamku dhawaado laqwigaasna iska ilaaliyo kaana lahu bikulli khuطwa tallaabo kasta camalu sana ayuu ka heli allahu akbar sanad kaamila صiyaamuhaa wa qiyaamuhaa sanadkaas istaagiisa ya oo qofka uu istaagnaado iyo soonka u soonaado ayaa la siinaya qofka waxaa laga yaaba inuu yaababa fadligaas xitaa haddaad maqli jirti marka hadda laguu sheego wuxuu kula noqonayaa wax runtii fadliga ilaahay marka yani wax sahlan maaha fadl ullahi caiim lama koobi karo ya yuutiihi man yashaa marka in jumcada saa looga dadaalo waa wax runtii aad u qiimo badan oo muxuu ahaa tallaabooyinka noocaasana qofka uu maro hadduu xataa marka samayn waayo inuu mararka qaar u qasto oo hawsha aydan la imaado waa aad u fiicanta alhay-au liljumcati baabu اlhay-ati isqaabayn liljumcati jumcada laisu qaabaya oo qofka hay-ada waxaa loola jeedaa alhindaam waa nidaam alxasan qofka inuu ishabeeyo oo nadaafadiisa afkiisa noqoya jirkiisa kale noqotaya dharkiisa noqotaya udubgiisa noqotaya yacnii qaabkiisa qaab aad u qiimo badan inuu maalinta jumcada iska soo dhigo ayuu baabkan u baab yahay hindaamka iyo hay-adiisa inuu qofka wanaajiyo ay taxsiin hay-a xadid kun saddex boqol iyo laba iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam nasai amat la abarna qutay bn saciid baryahan waxaad arkaysaa dharkii lagu xamaalayey oo caadiga ahaayo qofka uu suuq ugu shaqaysanay iyo dhalkii muxuu ahaa uu caadiga ayaamihii kaloo watay bas kaa iska soo qaadana qofki waana sidii loo badanya waad aragteen sooma beriga hore dadka inta badan lama xihan jirin khamiisyaha culimada iyo dadka un xaajiyaalka xihan jireen hadda khamiiskii waa la wada wataa moogta marka dadka hore waxay nooga dugnaayeen kii koorko jaakadoo yaroo muxuu ahaa yaro quruxsan kor ka soo xirta iyo mid mara khamiis cad soo xirta iyo mid go shaal ah oo yar qurux badanoo noocyadan qaaliga ah soo xirto oo yacni mid duubkii soo yaro bedasho oo yani xaalad dadka isbeddelaa ku dhex jiri laakiin hadda ma fadligiiya iska wade dadka waaba iska wada habaysan yihin oo hadda ba wada habaysan yihiin oo habeenka looma baahna miya mise waxaa weeyaan dadkii dambe kama gelayaanoo jimcihii in laisu qurxiyo wuu yaraaday koleyta ayada jawaabteeda waa xaggeena dhammaanteen jawab lagala rabo marka in imaam ama noqo amaba qof noqo waxaa weeyaan masaajidka ma'muumka ahoo jooga oo musalli caadi ah qofka inuu maalinta jimcada oo ayaamaha kale ka dharquuxsanaado waa hadyiga nabigeena sala allahu calayh wali slam sida ciidahoo kale laana waa ciidi usbuuca ciid usbuuc weyaan xadid kun saddex boqol iyo laba iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala imaam nasai alay amat lla abarna qutay bna saciid ibn jamil bn طariif albaqlani wa hiqatu tabt can malik ibn anas imam da alhijra waa imaamkeeni can naafic mawla cabdillahi bni cumar wa hiqat faqih can cabdillahi bni cumar radi allahu tacala canhuma ana cumar ibn اlkhaaab waa riwaayatu صaxaabiyin can صaxaabiy wa riwaayati bnin can abi ra-a wuxuu arkay cumar xullatan isku joog ayuu arkay dhar qurux badanoo suud ayaa u taqaanaan adinka dhar isku jooga suuka ayaan loo fahmin sarwaalka iyo kootiga iyo tayga aan loo fahmin yani dhar isku jooga umaan ula isku nooca xulla ayuu arkay weliba waxay ahayd xulladaas xariir ay ahayd dharka xariirta fa wuxuu ya rasul rasuulka allow low ishtarayta haada haddii ad aad gadan lahayd oo falabistaha aad u xihan lahayd falabista ad ian aad xirato yowma aljumcati maalinta jumca ila kaana xasan inaad muxuu ahay maalinta jumcada aad isku joogan quruxda badan aad jimcada u xihata wax fiican bay ahaan lahayd walilwafdi iyo wafdiga idaa qadimuu calayka markay wafdiga ku yimaadaanna sidoo kale aad u xirato wax fiican bay ahaan lahayd qaala rasul la wuxu uri sal slm inamaa in kale ma ahne yalbasu haadihi tanayto dharkan waxaa xirto man duul ayaa xirta laa khalaaqa nasiib uusan u sugnayn lahu isaga fi laakhirati aakhira cid aan aakhiro nasiib ku lahayn unbaa xirtay yuu nabig yihi sala allahu alayh ali wasalam ma isku joogaa la diidayaa maya e waxa la diidaya waa xariirta riwaayaad kalaa caddeeyey uma kadibna jaaa rasul rasulka waa u yimid sal slm miluha jaaa waxaa u yimid rasuula rasulka waxaa u yimid milahaa ayuu u yimid miluhaa miyaa idiin qoran mise milahaa kulligiin miluhaa waaya hay fa acطaa markaas wuxuu siiyey cumara sayd cumar ayuu siiyey minhaa isku joogyada ayaga ahaa xullatan hal isku joog ayuu ka siiyey laftirkeedii tii oo muxuu ahaa isku iskujooggii ahaa xariirta ayaa marka si ay ku imaadayba sadaqa iyo waxay ku imaadayba zaka ama hadiye waxay ku imaadaba nabiga iyadoo badan ayaa loo keenay fa qaala wuxuu yidhi cumar ayuu mark mid ka siiyey faqaala qaala cumar wuxuu yidhi yaa rasul rasuulka allow kasawtaniiha anaad ihugisay waqad qulta walaal qad qulta tidhi fii xullati cuaarid ninka cuaarid ahaa xulladiisii isku joogiisii maa qulta waxaad tidhi nin cuaarid la yidhahdo ayaa isku jooggaas marka aa iibinaayey oo hayey kollayba qaala rasul wuu yh rasulka sl slm lam aksukahaa kuma aanan huginin litalbasahaa inaad xirato adiga inaad sii iibiso amaba ummad kale aan ku siiyey fakasaha cumaru cumar kadibna wuxuu siiyey akhan walaal oo lahu isaga uu leeyahay walaalkii mushrikan ee mushrik oo bimakata magaalada maka jooga ayuu marka u diray ood u hadiyey radia allahu tacala canhu waardaah marka waxaa weeyaan maxalushaahidki maxay tahay wuxuu yidhi yaa rasuula allah low ishtarayta haadihi falabistaha ywma اljumcati walilwafdi idaa qadimuu calayk maxalushaahidku halkaas marka sidaa suganna nabigeenna wuxuu lahaan jira isku joog yalbasuhaa liljumcati walwafd isku joog waxaa u oli jiray oo maalinta jumcada uu xihan jiray iyo wafdiga ayaa nabigeena ka sugan inuu samayn jiray sala allahu alay slam una sugnayd xadidku saddex boqol iyo saddex iyo sideetanaad waa xadid saxiixa qaala alimamu nasri alay ramat llah abarana akhbaranii haaruun ibn cabdillaahi haaruun ibn cabdillahi alxamaal weeyaan alxamaal waa iqa qaala xadaana alxasan ibnu suwaar xasan ibnu sawaar sawaar weliba bitashdiid low xasan الحسن بن السوار البغوي waa قال حدثنا ليث بن سعد إمام أهل مصر قال حدثنا خالد بن يزيد السكسكي waa فقيه عن سعيد سعيidkan waxa wy بن عبدالعزيز سعيد بن عبدالعزيز waa ثiقة weyaan عن أبي بكر المنكدر waa التيمي weyaan أنa عمر بن سليم المصري ثiقة ثبت أخبر wuxuu sheegay عن عبدالرحمن بن abi سعيid الkdري wa عن أbيhi abis abi سعيid الkdري عن rasu ه wu ka wary sل sم qa rsulken wuxuu yidhi إنa الغusلa qabayska yowمa الجuمcaةi maalinta جumcada la qabaysto عalىa kuli e, muxtalimi qof kasta oo qangaar ah iwa siwaka iyo cadayga iyo an yamusa an yamasa inuu taabto min الطiibi catarka maa yaqdiru عalayh ina اlغusلa qabayska yowma aljimcati yowma aljumcati maalin jimca la qabaysa calaa kulli muxtalimin qof kasta oo qaangaar ah korkiis ayuu ahaaday iwa siwaaka siwaagana korkiis ayuu ahaaday cadayga wa an yamusa inuu taabto min aiini catarkana maa yaqdiru caleyh intuu awooda ayaa korkiis ahaatay sidaa weyaan fadl waa abcan waa masalada masaaishan waa tii aan soo marnay fadlu lmashi ila ljumcati jumcada in loo socdo oo weliba socodkaas u noqdo mid lugayn ah fadligule ayuu baabkan u baab yahay bedelkii baabuur la raaci lahaa eh, in la lugeeyo amaba gaadiidka la raaci lahaa in la lugeeyo inay fadli badanta ayuu baabkan u baab yahay xadiidka kun saddex boqol iyo afar iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaam nasai caleyh raxmat ullah akhbaranii camr ibnu cuثmaan ibnu saciid ibnu kaiir waa saduuq qaala xadaana waliid ibn muslim iqat kaiir tadliis can cabdiرaحmaan ibn yaزiid ibn jaabir adimishqi waa iqa anahu isaga samic wuxuu ka maqlay abalashca sharaaxiil ibnu aadata weeyaan iqa xadata wuxuu sheegay anahu isaga samic inuu ka maqlay aws ibna aws aaqafi waa saxaabiga jahiilka ahaa saaxibi rasul lah sl slm qul isagoo leh qaala rasul rasulka wuxu yhi sl slm man iqtasala qofkii qabaystay yowma aljimcati ow gasala amaba dhaqdhaqdo amaba in la qobaysto sabab u noqdo waad garan kartaan oo waqadaa ka lahawabtakara weliba jirmaado wamasha socda oo walam yarkab aanan gaadiid korin wadana min alimaam imaamka u dhowaado wa ansata kadibna dhag raaraciyo walam yalqu aanan laqwi iyo hadal macno aan lahayn aan la imaanin kaana lahu waxaa u sugnaada bikulli khuwatin tallaabo la arka camalu sanatin sanad camalkiisa ay u sugnaado waa soonkii iyo salaadii sanad dhan inaad soonayd sanad dhanna aad salaad tukanaysa ajarkeeda ayaad heli waa camal yar oo lagu heli ajar aad u badan waa qaacidadii habeen dhoodaan ka sheekaynaynayo xitaa adduunka bas maahan aakhirada laftarkeeda meelo waxaa jirta yacni intaad un ka xaluulat aad wax weyn ka helays meelo laga xaluusha oo ajir badan laga soo lagala soo baxa ayaa jira dadka inta badanna aynaan aqoonin dad waxaa jira masjidkan joogo taqaanaan ood ilaahay baabka isaga u furay abwaabta jannada markay badanta moog tahay waxaa weeyaan ilaahay wuxuu badiyey nin walba meel buu ka geli nin baa laga yaaba cibaado badanba maba laakiin qalbi wanaag iyo muslimiinta inuusan cudad u qabin ayuu isaga geli mid baa waxaa weeyaan xaaladda muslimiinta ayuu ka murugayaa man lam yahtam biamri اmuslimiin falaysa minhum muslim meel kasta jooga araf adunya kuwa rohinga oo mxuu ahaa boorma lagu baabi'ina iyo araf walba kuwan falastiin oo hadda mxuah nimankan yahuudda ay ku kabdhoodayaan walaalahoodna ay mxuu ahay u iyo meel walba intaas ayaa xanuujinayo mxuu ahaa habeenkii inuusan la hurdin laga yaaba intaasaa lagu jannayni insha allah tabaaraka watacaala sidoo kale waxaa weeyaan mid soomka naafilada baa loo furi waa lagu jannayni mid qiyaamuleelkiyaa loo furi mid sadaqadiyaa loo furi mid xajkiyaa loo furi mid dikrigaa loo furi mid saliga nabigeena loo fura sal l marka nin walba meelba aad ku dheerayna nin walba dhan u dheeray marka albaabada jannada waxay u badan yihin waxaa weeyaan baabulrayaan oo kale saa'imiinta ka gala sooma abwaabta kale waxaa weeyaan na ayana nin walba meeshii ilaahay subxana wa tacaala uu u furay ayuu ku gelayaa nasal allaha tacala min fadlihi اlcaiim waaya baabu tabkiir ila اljumca jumcada in loo degdega ayuu baabkan u baab yahay oo xilli hore qofka uu jumcada yimaado ayuu baabkan u baab yahay xadiidka kun saddex boqol iyo shan iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimam nasai alي ramat lla abarna nasr ibn cali ibn nasr aljahdami waahiqatu tabtun uliba lilqadaai famtanac qaadinimaa looga yeeray markaasuu yidhi allah ka alla qaadinimo ma qaban karo qofka hadda ninka culama maanta la yihahda korsiira lagu dhiibaya inaad diidaa ma malaynaysaan yaaryahay iskaba soo qaado adinka culamada adinka waaba hadda haddii korsi yaroo muxuu ahaa la yihahdo oo diini ah yaa diidi shee abdiwaxid diyaar sooma <laughs> diyaar rag diyaar ninka wuxuu ka cararayaa alqudaat ثalaaثa qaadiyaalka waa saddexu nabig sal slm inaani fi الnaar waaxidu fi اljanna markaay saddex yihiin yani boqolkiiba lixdan naaray galayaan ayuu nabig sal slam saddex markaa yihiin haddii ay laba naar galaan boqol kiiba soddon iyo saddex basaa ka badbaadi lixdan iyo lix naaray galayaan maxaa yeele xaalad adag wa markaad qadaa u fadhiisata mararka qaar wada xanaaqi waxaa laga yaabaa inaad mararka qaar qofaad qaraabati inaad u ixani mararka qaar waxaa laga yaabaa in iqraa lagugu sameeyo oo lagu yihahdo waxad yeeli gaajaa ku dishay meeshaad ku rafaaday mashaariir waxaad qaadanaysaa kun dollar ah waxaad qaadataa meeshaan oo mxuu waaa lagu siinayaa boqol milyan qaado iskaga tag meesha hawshaana qalinka kujiid dhag shaydaan nafnu ay kula xiriireen mogta ya imtixaan marka waa halis wa lidaalika qofka qadaa gala waa inuu noqdo qof yacni diintiisa huba maslaxadiisa aan ugelaynin amaad mishaarka hesha aan ugelaynin meelaha waa meel de khatar waa me halkaas aad saarnaani halkaas qof saaran marka geeskaas ka warrama bakeeri biyo halkaa la saaray inuu badbaado boqolkiiba aryaraan badana marka halkaas oo kale wa diintaada khatar ay ku jirtaa marka weliba qadaagan hadda aanan sharciga ahayn oo axwaal shaksiya oo adiga waxyaaba yar yufticu lah intaanun adiga ag wareeg lagu dhihi meel badanna ku dhex jiro kaas kaba sii daran marka qadaaga laakiin kaas caamkaas wa lakin mararka qaar macalinka iskuolka dhiga ama jaamacadda dhiga ama dugsiga dhiga waa qaadi markuu imtixaanka qaada waa qaaday lidaalika intaan arkay mashaayikhda reer madiina cid dhankaas kaga baqitaan badan maan arkin waxaa la sheegaya jaamacadaha qaar macalinka maadadiisa kitaab ayuu muxuu ahaa kitaabkii muqararka ahaa kitaabkan oo kor hadda sunan nasaa ayaa muqarar ku ah oo maadada xadiidka la qaadanaa soo ma wuu soo koobaya talkiis uu ku samaynaya kitaab marka isaga magaciisa ku qorno talkiiskii ah ayuu kasoo diyaarinay ama kutubo badan kasoo diyaarin maadada xadiis maadaama ay ahayd eh, laba boqol oo bage ama saddex boqol oo maxaa bog ayuu diyaarinaya kadibna wuxuu waa lasoo dabcinaya maktabadaasaa la dhigi ardayda marka wuxuu leeyahay muqararka waa kitaabkaasa lasoo gato nin kasta marka soo gataba maktabadii ninkii jooga <laughs> buga yeela waa la qori marka ardayda kun arday shan boqoloo arday laba boqoloo arday ayaa mogta wax u dhigi markaasa waxaa weeyaan waa la qori markii tirmiga u dhamaado oo imtixaanka in la qaado ahayd darajaadka marka darajada qayb waxaa weya waa darajo qofka imtixaanku toos ugu gala qaybna waxaa weeyaan macalinka qayb uu siiya haddii konton lagu saxo tusaale ahaan ama boqol lagu saxa soddon macalinka ayaa iska laho ardayga imaadkiisi iyo ardayga dadaalkiisi iyo ardayga siduu fahamkiisi waa acmaalu sana la yihahda ama darajaat almudaris soddonka daraje marka hadduu marba kitaabka gatay dig waa saaranta ya khalaas kii gadan waayana soddonkaas waa ex ka kac arrinta ayda ragga ay ku dhacdaan dheegi saaray nina hadda aan sheega dalka isaga muhiimaa ninkaas marka muxuu yah tafsiru dhiga xadiiu dhiga marka waa waxaa weeyaan waxaa khatara inuu galo labada qaadiyo ahlunaarka inuu ku biiro ayaa khatara intaa waxaa dheeri ah arday isku dhacdeen arday a dagaalanteen ilan macalin iyo arday waa de wagti waa caadi qasab waa la isku dhici markaa isku dhacdaan ardaygan darajadiisa ha u dhawaanin haddii aad taabato khatar waa culimadaas ree madiina waxay dhihi jireen darajatu aalibi sumun darajada aalibka ardayga inaad taabato waa sun haddaad tidhahdo ardaygan maadaama aad ku xumeeyey darajo uu ka gowsa sunaad cabti sun nin sun cabintuu tagayaa mataqaanaa adduun beel aakhira maakhira inuu beel waa khataro maxaa yeele qof isdilay wa soo ma marka masa masaajihad noocaasa ah, aad ha loo eega xitaa ardayda marka ay wa ay wax loo dhigaa in ardayda qaarnaba qofku mxuu ahaa mxuu ahaa e, taqriiban aka u tuura oo taqriiban uusan si xun u ego qaarna uu u farxa oo ahlan wasahlan uu madax u salaaxa ulmi adag waa oo qadaaga inay soo gashaa laga yaabaa ilan ardayga e, ardayda ninka macalinkooda wuxuu yahay aaboo kale u yahay marka jawaaribtaas dadka ay dareemaynin ayaa lagu baaba'aya waxaa ka mid a ah, waxyaabaa qadaaga soo gala nin baa la soo doorani wuxuu noqonayaa wasiir ama wuxuu noqonaya eh, gobnatoore gobol ayuu noqonaya ama governor si anaga unaqaano ayuu noqonaya amaba m b ayuu noqonaya kadibna ilma adeertiisii ayuu u shaqfaldoloolinaya halkaas ayaa iyagiiya markaa adduunkoodii habaysanayaan muslimiinta kalena afkooda waxa lagu dhijinaya xanjo ayaa lagu dhijinay ayadna waa soo geli xaaladahaas marka waa xaalado cajiib ah oo u baahan in qofka muuminkaa uu aada ugu taxadiro eh, marka ninkaas uliba liqada qaadinimo ayaa laga dalbayo wuxuu yidhi aniga haysoo marinina uma socdo allahi ka alla ma qaban karo famtanac nin aad wuxuu ahaa nasr ibn cali ibn nas aljahdomi can cabdilacla ibn cabdilacla saami waa iqa qaala macmar rashid alasdi waaiqatu tabta can zuhri maxamed shab zuhri can alaqar ibn cabdillaahi salmaan aljuhani waa iqa abi hurayrata wuxuu ka wariyey radia allahu ta arda aqar ibnu eh, maxaa idiin qoran aqar abi cabdillahi sooma abi cabdlahi abu cabdilahi marka salmaan ayaa la yihahda aljuhani can abi hurayrata radi allahu ta arda ana nabiya nabigena sal slm qal nabigena wuxuu yidhi idaa kaana hadduu ahaado yowmu lqiyaamati maalinta qiyaamo ama cafwa idaa kaana hadduu ahaado yowmu ljimcati maalinta jumca hay qacadat almalaa'ikatu malaa'igtii waxay fadhiisanaysaa riwaayo kalena waxaa weeyaan waqafat almalaa'ika way istaagaysaa farqi ma lahan marna ha fariista marna ha istaagto dhibba ma lahan marna ha duusho malaaigta siday rabtaa yeelana mogta waayahay qofka mxuu ahaa dooritaanka anaga ma heli karna inkastoo hadda diyaarada wa lagu doori kara iyo aba kale qacdat ilmalaa'ikatu calaa abwaabi almasjid masjidka albaabkiisa ay fadhiisanayaan fa katabuu markaas ay qorayaan man jaaa qofku yimid ila aljumcati jumcada u yimid ay qorayaan buuggi waxaad gelaysaa malaa'igta ilaahay subxaana wa tacaala hebel hebel magacaaga caadiga oo taqaana moxamed fulaan fulaan aadam fulaan fulaan cali fulaan fulaan magacaagii malaa'igta buuggoodii u gelayaan maalin jumcada bal isaab intaa bas qiyaasa markaa masjid soo gasho buuggii waxaad galay malaaigta buuggan ayaa loo kor yeela lilaahi rabi اlcaalamiin marka wax sahlan u malaynimiyo waxa wax sahlan maaha waa fakatabu markaasay qorayaan man jaa iljumcata jumcada qofka yimid ay qorayaan magaciisay ku qorayaan caadiga oo la yaqaanay yaa qora ma dawlada qori ma bini aadana qori malaaigta ilahay qori subxana wa tacaala faida kharaja buuggaas waad gashay marka buuggaas waad gashay haniian faida kharaja alimaamu imaamka hadduu soo baxa ood bud soo yidhaahdo ood marba mimbarka aggii soo aada uwat uyat amaba awati almalaaikatu malaigtu waxay laabaysaa asuxufa waraaqihi xaashooyinkaa la laabi qaala wuxuu yidhi abu hurayra radia allahu ta ada faqala rasul rasul wuxu yh sl slm almuhajiru qofka usoo jirmaado usoo mxuu ahaa hormaro ila jumca salaada jumca kalmuhdi badanatan neefgeel qof soo hadiyeeyey oo bixi ayuu la too uma kadibna kalmuhdi mid soo hadiyey la too yahay waa kan ku xiga baqaratan neef lo ah uma kadibna kalmuhdi qof soo hadiyey ayuu la too yahay shaatan neef ari ah uma intaa kadibna kalmuhdi qof soo hadiyey baatan booloboola baada waxaa weeyaan waa bahashan webiyada iyo balliyada iyo waraha iyo dhex dabaalato biyaha ani booloboolon u aqaana maxaa u taqaanaan adinka ya waqooyi maxaa loo yaqana she abdullah waaya inkastoo muddo badan ay kugu dambeysay inaad hilmaanta ka yaaba marka boolobooladaas ayaa muxuu ahaa ajarkiisa uu noqonaya kalmuhdi baطatan uma intaa kadibna kalmuhdi mid hadiya uu la too noqonaya kan ku xiga dajaajatan digaag uma intaa kadibna kalmuhdi mid soo hadiyey baydatan ukun saas ayuu nabigeenna sheegay salى اllahu عalayhi waaalihi wasalam marka in loo soo degdego salaada jumca fadligaasaa laga heli malaa'igtaa ku qori haddii ay malaa'igtu qorta intaa wax dheeri ah soo hormaritaanka neef geel qof bixiyey neef geel maanta muxuu joogaa qiimihiisa boqol kun ay qaar joogaan boqol kun qof bixiyey ayuu la ajir noqonayaa qofkii markii dambana ukun ukun meeqaa joogta halka ukun labaatan shilin nin boqol kun bixiyey in labaatan shilin bixiyey ka warraba subxaana allahi alaiim marka waxaad yeelaysaa boqolkaan bixina boqolki inaan bixina aan ku dashano weliba khaasatan dadka fuqarada ama xirta ayaga oo dhaqaalaha lahayn boqolkaas kun dadka tujaarta oo dukaanleyda ah, maadaama arrinkaas ay wax ka helayaan bal annaga inta aan usoo horumarno oo aan ku tashano annaga aan kaga horumarno mararka qaar waa laga yaba inay toban mil iska bixiyaan xaggeed kaga daba tegi imtixaanba waa yahay xadiid kun saddex boqol iyo lix iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa qaala imam nas alي amatullah akhbarna moxamed ibn mansuur aljawaaz wahiqa qaala xadaana sufyaan ibn cuyeyna waa imaamkii qaala xadaana zuhri wa xujatu zuhri waa imaamkaasna can saciid ibn musayib isna waa xujatu faqiihu imaam can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radia allahu taala ada yablugu bihi annabiya sala اllah alay slam isagoo nabiga gaarsiina yani waa siyaqda iyo siiqoodhinka nabiga looga kor yeela sal slam axaadiista looga kor yeelay ka mid tahay qaala rasul lah kale ay la soo ama ana rasul lah sal slm yabluqu bihi nabiy isagoo nabiga gaarsiina inuu nabigeen yidhi sal slm idaa kaana hadduu ahaado yowmu ljimcati maalinta jumca kaana waxaa ahaada calaa kulli baabin albaab la arka oo min abwaabi lmasjidi malaa'ikatan ay ahaato yaktubuuna waxay qorayaan naas qorayaan calaa manaasilihim si ay usoo kala horreeyeen boosaskooda kala qorayaan alawala falawal kan koobaad kadibna kan eh, sida loo kala horreey faidaa kharaja alimaamu imaamka hadduu soo baxa tuwiyat asuxuf waraaqihii ayaa la laabaa malaa'igtaa laabto wastamacuu khubata malaaigtuna ayagana waa fariisanayaan khudbad dhegeysanayaan falmuhajiru ila salaa qof salaad usoo degdega kalmuhdi badanatan ayuu la too yahay neefgeela uma kii alladii uma kadibna alladii kii yalihi la xiriiro kalmuhdi baqaratan ayuu la too yahay uma kadibna alladii kii yalihi ku xigo kalmuhdi kabshan neef wan ah nin wan bixiyey ayuu la too yahay xataa dakara ilaa uu ka sheega addajaajata digaag iyo walbaydata uu ka sheego weyaan xadid kale isku macno yihin kun saddex boqol iyo sideed eh, todoba iyo siddeetanaad naam xadid kun saddex boqol iyo todoba iyo siddeetanaad waa xadid xasan صaيix weeyaan qala اimam nt abarna رabيc بn sulayman almuradi almisri waثiqa qala xadaثana شhucayb ibn leyth waثiqaة faqihu nabil imaamkii eh, leyth ibn sacd almisri ayaa dhalay qaala anba'na leyth ibn sacd waa imaamkii amn ajlan ama cajlaan waa saduq maxamed ibn cajlan waa saduq weeyaan axaadiista abu hurayra qaarkeed ayaa iska dhex gashay ikhtalaطat calayhi axaadiiu abi hurayra can sumay sumay waa mawla abi bakrin sidiiq radi allahu ta arda almadani waa iqa can abi saalix الzayat الsamaan waa iqatun waxaa weeyaan habt mawla al abi bakr waa abu bakr sidiq ma waa al abi bakr ree abu bakr ayaa xureeya mawla ali abi bakr waa can abi hurayrata wuxuu ka wariyey abi saalix radi allahu ta arda can rasul wu ku ri sl qa rasuulkeen inuu yidhi eh, taqcudu almalaaikatu malaigtu waxay fadhiistaa kula eh, eh, taqcud almalaaikatu yowma aljumcati maalinta jumca calaa abwaab almasjid ay fadhiisataa yaktubuuna naas dadka qoraya calaa manaasilihim boosaskooda ay qorayaan fannaasu fiihi dadka waxay fannaasu dadka fiihi maalintaa jumca waxay la too yihiin ka rajuli nin qadama badanatan neef geelah bixiyey wa ka rajuli waa ninka u horrey abcan wa karajulin nin bay muxuu la too yihiin qadama eh, dhiibey ama sadaqaysta baqaratan neef loah wa karajulin nin oo qadama hormarsaday shaata neef ari ah wa karajulin nin oo qadama la baxay dajaajatan digaag wa karajulin nin oo qadama la baxay cusfuuran shimbir soomaali shimbir mucuntaa wa karajulin nin oo qadama la baxay baydatan ukun la baxay cusfuuranta marka waxaa weeyaan lafdigaas cusfuur ah waa lafdi shaad ah ayay culimada leeyihiin qeyb ka mid a ah. maxaa yeelay ninka la yihah maxamed bin cajlaan ayaa la gooni noqday keligiis xufaaddii kaloon soo marnay oo dhanna habay yaraatay wax cusfuur layihao meeshaa ku jira ma jiro sidaa darteed lafadaas cusfuur waa shaad ay leeyihiin wallahu aclam waqt اjumcati waqtiga jumcada ayuu baabkan u baab yahay xadiidka kun saddex boqol iyo sideed iyo sideetanaad waa xadiid صaxiixa qala imam nas alah abarna qutayma bn saciid an malik can sumay can abi saalix can abi hurayraa radi allahu ta wada ana rasul rasulka sal slam qal rsulken wuxuu yidhi man iqtasala qofki qabaysta yowma aljumcati maalinta jimca qusla aljanaabati qabayska janaabada laga qabaysta oo kale qofki qabaysto uma kadibna raaxa u baxa tago oo masaajidka aado fakaanamaa qaraba badanatan neefgeel qof la baxay la waa qofkii u degdegay waa sidii xadidka hore fasiri waman raaxa qofkii tago fi saacati taaniyati saacadda labaad saacaddan koobaad oo la sheega inkastoo hadda uusan carab ku dhufanin wate ma waxaa weeye markay qoraacda soo baxda laga bilaabi mise waxaa laga bilaabi xilliga salaada jumcada ay gasho labada qowlba way jiraan labada qowlba waa jiraan laakiin qofka intuu tabartiis unbu la imaanaya haddii xataa aad subaxdii hore aad rabto masaajidda waaba iska xiran yihin waad aragteen marka aan lagaa soo horeyn aan lagaa soo horeyn waman fi saacati aaniya saacadda labaad qofkii muxuu ahaa yimaado amaba aado raaxa aado fakaanamaa qaraba baqaratan lo-ah qof la baxay uu la too yahay alla ugu dhowaaday waman raaxa qofkii aado salaadii jumca fi saacati taalida saacada saddexaad fakaanamaa qaraba kabshan neef amaba kabshan wan qof la baxay uu la too yahay alla ugu dhowaaday waman raaxa fi saacati araabicati saacad afraad qofkii aada masaajida fakaanamaa qaraba dajaajatan digaag qof la baxay uu la too yahay waman raaxa fi saacati alkhaamisa saacadda shanaad qofkii tagana fakaanamaa qaraba baydatan ukun qof la baxay uu la too yahay faida kharaja alimaamu imaamka hadduu soo baxa oo khudba uu usoo baxa xadarat ilmalaa'ikatu malaigta way xaadiraysaa yastamicuuna addikra wacdiga iyo dikriga ilaahay oo meeshaa ka baxa imaamka uu muxua bixini ay dhegaysani oo qoraalku ay joojinayaan ay qorayaan dadka soo galaayey xadiid kun saddex boqol iyo sagaal iyo siddeetanaad hy waa xadiid صaxiixa qala imam nas alي mt abarna cmr ibn sawaad ibn aswad ibn camr almisri wa iqa wاlxariث ibn miskiin iqaة faqih qira'aة عalيh وana asmع wlafظ lahu can ibn wahb cabdulahi bn wahb can camr ibn اxariث iqaة habt can اljulaax ya soo saa idinma qorno can اljulaax mawla cabdاlcaزiiz ibn marwan cabdilcaziz ibn marwan waxaa weeyaan ayaa xureeyey cabdilcaziz ibn marwan ayaa xureeyey saduuq weeyaan ana abaa salamata bn cabdiraxman waa iqatun habtun faqih xadata wuxuu sheegay can jaabir bn cabdillahi radi allahu tacala canhuma can rasul wu ka sl qa rasulkan wuxuu yidhi yowm ljumcati maalin jimca itna cashara saacatan waa toban iyo laba saacadood laa yuujadu fiiha gudaheeda lama helo cabdan adoon muslimin ee muslima yas'alu weydiista allah alla weyne shay-an ilaa hadduu jira ataahu iyaahu wuu siinaya faltamisuuhaa saacaddaa ka raadiya aakhira saacatin saacad aakhirkeeda oo bacda acasr salaadda casr kadib ka raadiyo yani salaadda casr marka laga baxo waliba casr liiqa waxaan dhahna oo u dambaysa muxuua qoraxda ay sii dhacayso xilligaas ka raadiya ayuu nabig sala allahu alayhi waali wasalam faltamisuuha aakhira saacati bacda alcasri xadiid kun saddex boqol iyo sagaashanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas alي mt abaranii haruun bn cabdillahi alxamaan wاlbaghdadi wa iqa qala xadaanii yaxya bn aadam iqaة xaafid fadil qala xadaana xasan ibn cayaash alsadi wa saduq qala xadaana jacfar ibn moxamed alhaashimi weyaan jacfar ibn moxamed ibnu cali ibn xusein ibnu cali bn abi aalib weeyaan waxaa loo yaqaanaa jacfar asaadiq waa saduuqun faqiihun imaam qolyahan shiicadana a'imadooda toban labada ayuu ku jiraa ayagaa way tirsanayaan annagan a'imadeenoo ka mid yahay can abihi abis wuxuu ka wariyey moxamed ibnu cali ibn xusein ibnu cali bn abi aalibin waxaa weeyaan albaqir baa loo yaqaanaa asaadiq waa kan daman albaqir maxamed albaqir waa iqatun faadil waa yahay qaala wuxuu yidhi maamed ninka la yidhaahdo maxamed albaqir can jaabir bn abdillahi wuxuu ka wariyay qala wuxu jabir bn abdillahi radi allahu tacala canhuma kunaa waxaana nusalli kuwa tukada maca rasuul baana tukan jirnay sal slm aljumcata salaada jumca uma kadibna narjicu waan laaban jirnay fa nawaadixana awrtanaga biyo waraabiska biyo aamiska ah oo beeraha waraabisa ayaan u raaxayn jirnay oo shaqada ayaan ka fasixi jirnay ka diri jirnay amaba waxaa weeyaan waan eh, soo xarayn jirnay amaba waan foofin jirnay ama u raaxan jirnay ama waan foofin jirnay qultu waxaan idhi ayata saacatin saacaday ahayd xilliga iyada ah qaala wuxuu yidhi zawaala الshamsi acnii zawaala الshamsi markay qoraxda zuusha weeyaan aw kaanat kaanat zawaal الshamsi haddii kaanat zawaal الshamsi la yihah zawaal maxay noqonaysaa nacam ikhwaani kaanat zawaal الshamsi zawaal markaa maxay noqoni humo humo ya sheekh isinkeeda kaanat zawaala axsant naam waaya xadiid kun saddex boqol iyo kob iyo sagaashanaad waa xadid saxiixa qala imam abarna shucayb bn yuusuf abu camr النasائي iqaة صaaxib xadiid weeyaan qaala ambana cabdiraxmaan ibn mahdi waa imaamka can yacla ibn xaari almuxaaribi waa iqa qaala samictu iyaas ibnu salamata ibn akwac ayaan ka maqlay saxaabiga ayaa dhalay waa ibnu saxaabi waa iqa oo taabici ah yuxadid isagoo ka warrama can abihi abi salamat ibn akwac waa raggii baycati ridaan xaadiray afar iyo lixdankii jir nabigeen dhintay ninka orodka badnaa ayuu ahaa oo gaalada muxuu ahaa berigii aw halihii irmaanka aha qaaday shaqada ka qabtay qala wuxu yihi kunaa waxaan nusalli kuwa tukada maca rasul baan la jirnay sal slm aljumcata salaada jumca uma kadibna narjicu waan soo laabmi jirnay walaysa iyadoosan u sugnaan lixiaani derbiga fay-un hoos oo yustadalu bihi qoraxda looga laga haraysto isagoon lahayn oy qoraxdii bartamaha ku dhowdahay ayaan soo noqon jirnay yani salaada jumcada deg deg ayaa loo dukan jiray intaas ayuu la joodaa weeyaan hada wallahu aclam wsala allahu waslama ala abdi rasuuli mustafa